بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الغسل ميرغي أيوه باب يهي الغسل bidami lhaynna waa la dhahaa haynta oo la godo alasluna waa la dhahaa labadaba waa sax alislu haddii la dhahana wuxuu noqonayaa eh, wixii lagu meydhanayay sida eh, ashnaankii iyo saabuuntii iyo gobkii eh, iyo wixii la midka ahaa ee qofku jirkiisa marmarinayay ayaa hisli noqonaya laakiin usli iyo asli labadaba waa maydhi fuqahadu inta badan waxay isticmaalaan usli inkastoo luqada ee ashhar tahay in la dhaho asli Eh, haddaba xaqiiqada eh, sharciga ee gusligu waxaa weeyaan in jirkao dhan biyuhu ay ku dareeraan ayadoo liye la socoto baabkanna waxaa lagu xuseeyaa lix arrimood oo ah gusliga xaqiiqadiisa oo tii hadda aan sheegaynay ah iyo waxyaabaha waajibinaya muujibaadkii ee eh, maydhiga waajibinayay iyo waxa xadadka akbarka ah xaaraan ku noqonaya xadadkaasi waa dabcan waa wax waajibinaya maydhiga wixii xaaraan ku noqonayey iyo arrinka afraad oo ah aqalu lqusli lmujzi maydhiga qofka ka gudaya waxa u yar maydhiga u yara qofkii ka gudaya iyo akmalu lqusl maydhiga u dhammaystiran iyo sunan lqusl sunanta maydhiga mualifku wuxuu ku bilaabay muujibaadkii horeyna uusoo sheegnay xaqiiqadii qusliga wuxuu yidhi muujibuhu maydhigii waxaa waajibinayaa mowtun geeri wa xaydun xayd wa nifaasun iyo dhiig dhalmo wakadaa sidoo kale wilaadatun dhalmo wilaadadaasoo bilaa balalin qoyaan la'aanah fil asaxi wejka asaxnimada badan haddaan qabanno wa janaabatun janaabo ayaa waajibinaysaa maydhigii janaabadaasoo ku xasilaysa bidukhuuli xashafatin xashafo gelinteed aw qadrihaa ama qadarkeeda farjan la geliyo wa bikhuruuji maniyin mani soo bixitaankii uu ka soo baxo min ariiqihi jidhkiisii almuctaadi ee la caadaystay wa hayrihi iyo jidkii aan jidkii la caadaystay heyrkii wayucrafu waxaa lagu gartaa manidii bitadafuqihi boodboodkiisa ayaa lagu gartaa aw amase ladatin macaansi lagu macaansado bikhuruujihi soo bixitaankiisa aw amase riixi cajiinin cajiin urki radban xaaluu yahay manidii mid qoyan aw amase bayaadi baydin bayd cadiinkii cadiinka baydka urkiisa jaafan xaaluu yahay mid engegan manigi fain fuqadat ifaatu ifaadkii haddii la waayo falaa usla maydhi ma walmar'atu haweenaydiina ka rajuli nin unbay la mid tahay wixii aan soo sheegnay eh, muujibaadka qusligu waa shan arrinka koobaadi waxaa weeye geeri mowtun geeri weeye oo qofkii muslimka ahaa ee aan shahiidka ahayn haddii uu dhinto waxaa weeye waxaa waajibaya maydhigiisa arrintaa iyadoo faahfaahsan waxay noogu imaan doontaa eh, baabka aljanais insha allah arrinka labaad ee maydhiga waajibinaya waxaa weye waa xaydun xayd waa gabadha ka imaanaysay ee bilaha ahayd ayadna waxay waajibinaysaa maydhi suu nabiga calayhi salaatu ku yidhi haweenaydii faatima binta abi xubaysh idaa aqbalat ilxaydatu fadaci salaa waida adbarat fakhtasilii wasallii haddii xaydkii uu yimaado salaaddii iskaga tag haddii uu kaa tagana maydho oo tuko arinka saddexaad waxa wey nifaaskii waa dhigdalmadii dhiigga gabadha ka imaanaya markii ay dhasho ama ay umusho waayo dhiiggaasi waa xaqiiqadiisu waa xayd ururay markaa asna wuxuu waajibinayaa maydhigii sida xaydkuba maydhiga u waajibinayo arrinka afaraadi waxaa weeye wilaadatu dhalmadii weeye gabadhii haddii ay ilmo dhasho hadduu doono ilmahaas qoyaanba yuusan la soconine maydhi baa ku waajibaya xataa hadduusan dhiig uusan ka iman qoyaanna uusan la soconin waladkii waxaa weeye maydhi buu waajibinayaa waayo waladku waa mani guntantay wey asalkiisu mani guntantay wey waladku ah, khuliqa min maain daafiq bini aadanka biyahaasaa laga sameeyey manida ah marka asna maydhigii ayuu waajibinayaa sida manidaba maydhiga waajibinysa arrinka shanaad ee maydhiga waajibinaya waxaa weeye janaaba janaabadii laba arrimood ayay ku xasishaa midkii kolba la helaba arrinka koobaad waxaa weeye bidukhuuli xashafatin aw qadriha farjan xashafadii waa dakarkii ama xubintii taranka ee ragga madaxiisi weeyey ama qadarkeedii qofkii laga jaray ee aan xashafo lahayn qadarkeedii haddii uu farji galo oo uu jimaac ama galmo halkaasi ay ka xasisho waxaa ku waajibaya maydhi labadii qof ee waxaa weeye jimaacaasi u dhex maray siduu nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidkii ku tilmaamay ida اltaqa اlkhitaanaan faqad wajaba اlguslu wain lam yunzil labadii gudniin hadday kulmaan waxaa looga jeedaa labadii xubin ee tarankaa hadday kulmaan oo jimaaco xasilow maydhi ayaa waajibigu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam xataa haddii aysan mani imaanin oo qofkii uusan biyo dejinin bimujarad aljimaac ayuu eh, maydhigii ku waajibayaa eh, arrinka labaad ee janaabadii ku xasilaysa waxaa weeye wa bikhuruuji maniyin min ariiqihi almuctaadi wagayri manidii inay ka soo baxdo jidkii la caadaystay eh, waxaa weye lagu yaqaanay oo ahaa xubintii taranka inay ka timaado ama ariiqii muctaadka aha ariiqaan ahayn haddii maalan qofkii dhabarka uu ka jabo oo dhabarka hoostiisa ay biyihii ka yimaadaan mahrajkii asligahaana uu owdan yahay oo marida ayna ka imaanayn maydhigii wuu ku waajibayaa maydhigii wuu ku waajibayaa laakiin hadduu xanuun oga yimaado xanuun hadduu oga yimaado dee markaasi manidii ma waajibinaysa maydhig Ehm, maxaa lagu garanayaa manida ila waxyaaba u eg baa jira manidii sida madigii iyo wedigii waxyaaba shabahaa jira oo dhinacun ka shabaha marka sifaadkii lagu garanayay ayuu mualif halkan ku tilmaamay ehm, saddex sifuu mualifku sheegay sifada koowaad waxaa weeye wayucrafu bitadafuqihi inuu boodboodo boodboodka lagu gartaa suu ilahay uu qur-aanka ku sheegay min maain daafiq yani waa biyo boodboodaya oo dufacaad usoo baxaya yani hal mar bas waa la baxaya laakiin kiskis iyo waxa weeye qaybqayb usoo baxaya taasi waa sifada koobaad ee lagu garanaya maniga ee waxyaabaha kale uu kaga duwan yahay sifada labaadi waxa wey ladatin bikhuruuji qofkii inuu ku macaansado markay manida ka imanayso isla markaana shahwadii ay ka jabayso oo dakarkii inuu futuur ku imaanayo xataa haddii tadafuqii la waayo manidii ay yartahay maalan sifrada saddexaadna waxaa weeye xagga urka oo urka manidu waxaa weeye wuxuu shabahaa urka cajiinka markuu qoyan yahay markuu engegan yahayna baydka inta cad ee xabka ah ayuu shabahaa markuu engegan yahay agga urkau ka shabahaa marka markuu ku leeyahy bayaadi jafa wuxuu wadaa riixu bayaadi baydin jafa waa urka ayaa laga tilmaamaya maaha agga midabka maaha haddaba haddii sifaatkaa la waayo aan soo tilmaanay oo qofkii uu biyo isku arko sifaadka midna uusan helin waxa weeya markaas wax maydhi ah oo waajibaya ma jiro maxaa yeele waxaasi maniba ma aha hadduu qof ka shakiyo waxaan ka soo baxay inuu mani yahay iyo inuu heyrkii yahay sida maalan wedi oo kale ama medi oo kale wuu kala dooranayaa oo sida muctamadka ah kaloo midku ka dhigo unbuu xukunkiisa raacaya hadduu mani ka dhigana waxaa ku waajibaya inuu maydho wixiina inuu iska maydho oo maradii ka daahiriyo shardi ma ah maxaa yeel waa daahir sida noo imaan doonta uu midyi ka dhigana ka maydhan maayo laakiin meeshii ay ka gaadhay jidhkiisa ama maradiisa ayuu maydhayaa walmar'atu ka rajulin wuxuu uga jeedaa haweenaydu ninka umay la sifaadkii iyo waxyaabay janaabada ku xasilaysay ee soo dhaafay oo waxaa weeye annisaau shaqaa'iqu rijaal wuxuu yihi mualifku wayaxrumu bihaa ku xaaraan noqonaya janaabadii maa xaruma wixii ku xaaraan noqday bilxadai xadaki wixii xadadkii yaraa xaaraan ku noqday ayaa ku xaaraan noqonayo afartii shay een soo xusnay ee ahaa salaadii iyo dawaafkii iyo masl musxafkii iyo xamligiisii musxafkii qofkii inuu taabto iyo inuu xambaaro iyo salaadii dawaafkii afartiiba xaaraan bay ku noqonayan maxa yl xadiidkana kii ka weyn wuxuuna intaa la dheeriyaa laba arrimood oo kale oo xaaraan ku noqonaya janaabada arrin koobaad waxaa wey walmukfu bilmasjidi masjidkii oo lagu nagaado laa cuburuhu inuu gudbo maya yacni masjidkii inuu ku nagaado qofkii janaabada qabay ayaa ka xaaraan ah laakiin inuu tallaabo oo gudbo xaaraan kama noqonayso eh, taasina waxaa daliilu ah qowlka ilahi u yihi ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu salaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquluun walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa takhtasiluu ilahi wuxuu ihi salaada ha u dhawaanina waxaa looga jeedaa su ibn cabaas ku tilmaamay aayaddan tafsiirkeeda mawdic asala ama mawaadic asala halka salaada lagu tukanayo waa masaajidii ha u dhawaaninu ilahi yidhi idinkoo sarkhaansan ilaa aad ka ogaanaysa waxaad leedihiin iyo idinkoo janaabo qaba toona ah ha u dhowaanina ilaa caabirii sabiilin inaad jid gudbaysaan mooyaane macnaa masjidka inaad tallaabaysaan mooyaane ha u dhowaaninu ilah yidhi masjidkii lakiin qofka hadduu tallaabayo masjidka oo masjidkii uu maalan dariiq ka dhiganayo ee taasi xaaraan ka noqon mayso isagoo janaabo qaba shayga labaad ee janaabada ku xaaraan noqonaya waxaa weeye walqur'aanu qur-aanki qur-aanka akhriskiisa ayaa ka xaaraan ah qofkii janaabada qabay xataa aayad inuu akhriyo ama kelmad ama xaraf xataa qur-aan ah. waxaana taa daliil ah xadidkii tirmidi wariyey heyrkii laa yaqra'u اljunubu wala alxaa'idu shaya min alqur'aan yacni qofka janaabada qabaa iyo gabadha xaydka qabtaa labadaa midna yaysan ahrinin shay ka mida ah qur-aanka waa nakira fii siyaaqi nafyi oo cumuum bay faa'idaynaysaa nafyiganna waxaa looga jeedaa nahyi laa yaqra'u marka laleeyahay bimacnaa yuusan akhrin baa loga jeeda riwaayadka qaarna laa yaqra' iljunub waa laleeyahayba oo waxa wey markaa nahy xadiidkan imaam nawowi fii majmuuci wuxuu ku tilmaamay xadiid daciifa laakiin culamada qaar ayaa ku tilmaamay inuu mutaabacaad leeyahay dacfigiisii markaa kabaya waayaha marka la leeyahay qur-aanka inuu akhriyo ayaa ka xaaraana qofkii janaabada qabay waxaa looga jeedaa inuu qur-aankii ku dhawaaqo o akhriyo laakiin haddii uu musxafkii oo kala baxsan ousan taabanayn uu isha uun ka akriyo ka daalaacdo dee xaaraan ma noqonaysa taas ilan taas qira'a lagu tilmaami mahaye sidoo kale hadduu dibnihiisa dhadhaqaajiyo oo hams wax ilaadu sameeyo isla markaan uusan ismaqashinin waxaan uu akhrinayo taana xaaraan ma noqonayso maxaa yeele qira'a lagu tilmaami mahaye sharcan waxaa laga hadlaya waxa waya inuu ku dhawaaqo xuruuftii ismaqashiiyo ayaa xaaraan noqonaysa haddaba qur-aanka isha wuu ka akrisan karaa wuu ka daalacan karaa dibnahan wala dhaqaajin kara hadduusan qirada ismaqashin waayahay lixdaa shay ayaa ku xaaraan noqonaya janaabadii afar oo xadadkii yara la wadaago iyo labada u la dherya wuxuu ku yidhi mualifku wataxillu adkaaruhu adkaaru lqur'aani qur-aanka adkaartiisa ayaa bannaan inuu qofkii janaabada la akhriyo laa biqasdi qur'aanin isagoon qur-aan u qasdayn Eh, adkaarta qur-aanka wuu akhrin karaa haddii uusan qur-aan uga qastin adkaarta qur-aanka maxaa ka mid ah inuu dhahoo kale subxaana aladii sakhara lana hada wamaa kunna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun markii uu daabada fuulay ama gaariga fuulay ila waa sunno in saa la dhehee marka aayadda qur-aanka ee suuratu zukhruf ku jirta hadduu ahriyo eh, dee waxaa weeye biqasdi dikrin uu u ahriyo way u bannaanta asagoo janaabo qaba Eh, sidoo kale haddii markii musiiba ku dhacdo u inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun oo markaa uu dikriga uga qastay qur-aan uusan u qastaynin eh, xaaraan ma noqonayso haddii qur-aanka keligii qasto ama qur iyo dikriga labadaba u qasto xaaraan bay noqonaysaa waaya وأqلhu أqل الغusل maydhi waxaa u yar niyaةu rafci janaabaةi janaabo koryeelideed niyadeeda ayaa u yar aw amase istibaaxati muftaqirin ilayh ama shay u baahan ilayhi ila lqusli maydhigii u baahan banaysigiisa inuu niyeysto ow amase adaa'i fardi lqusli faradkii maydhiga gudashadiisa inuu niyeysto maqrunatin iyadoo niyadaasi ay la xidhiidho biwali fardin farad awalkii yani waajibka u horreeya ee maydhiga wa tacmiimi shacrihi iyo tintiisii iyo wabasharihi jidhkiisii inuu ku dhammaystiro biyihii walaa tajibu ma madmadatun luqluqosho iyo wastinshaaqun sandaarsi mualif halkan ku tilmaamayaa wixii u yaraa ee maydrhigii uu ku xasilayay waa laba arrimood maydrhigi horta wuxuu leeyahay aqal iyo akmal buu waxa u yar iyo waxa u dhammaystiran akmalka ah aqalku waa intii waajibka ahayd akmalkuna waa waajibkii iyo sunantii oo laisku daray marka aqalkiiba ku bilaaba wuxuu idhi aqalkaasi waxa u yar maydhiga wuxuu ku xasilayaa laba arrimood waa niyo iyo tacmiimu albadani bilmaa niyadii inuu la yimaado iyo badankii inuu ku camimo ku dhammaystiro biyihii labadaa hadduu la yimaado maydhigii waajibka ahaa ee janaabadu ka maydhinay uu xasilay haddaba niyadaasi qaabkee bay udhacaysa wuxuu idhi inuu niyeysto rafca janaabatin qalbigi inuu ka niyeysto inuu janaabadii kor yeelayo ama inuu bannaysanayo shay maydrhigii u baahan oo ah salaaddii iyo eh, dawaafkii iyo musxafkii taabashadiisi iyo quraan akhriskii wax la midkaa ah. inuu istibaaxadiisii u niyeysto eh, ama uu niyeysto inuu guto eh, maydhigii waajibka ahaa isla markaa niyadaasi ay la xidhiidho maydhiga waajibka ah bilowgiisa awali fardin markuu ku leey wuxuu ka wadaa maydhiga bilowgiisa uu bilaabo marka u uu maydhanayo waa inuu niyeystaa ama madaxa ka bilaabo maydhiga ama cagaha ka bilaabo ama gacmaha ka bilaabo meeshuu doona kaga bilaabo waa inuu markaa niyeysto haddii uusan marka u horraysa oo isagoo dhexda marayo niyadii la intii hore uu maydho ee ahayd inuu ku soo celiyo ayuu u baahnaanaya ilan niy kuma xasilin markaa cibaadadii ma noqonayso janaabadii kama kor noqonayso waa inuu kusoo celiyaa markuu niyeysto kadib taasi haddaba waa niyadii waa shayga koobaad arrinka labaad waxaa weeye inuu eh, badankiisa oo idil uu ku dhammaystiraa biyihii tin iyo jidhba dhammaan hadda timihii waxaa weye jidh ku yaalla ee weysada kusoo sheegnay qaarkood inaysan waajib ahayn in eh, waxaa weeye jidhka la maydho ama biyaha la gaadhsiiyo halkan waajib bay noqonaysaa in la wada gaadhsiiyo madaxiisa timaha ku yaalla wejigiisa timaha ku yaalla dhammaan waa inuu gaadhsiiyaa xatay doonaan timahaasi ha ahaadaan tima fara badan xataa gabadha waxa weeye timaha u tidcan waa inay furfurtaa si ay u gaadhsiiso biyihii haddii aysan biyuhu gaadhayn illaa in la furfura mooyaane lakiin haddii biyuhu gaadhayaan ayadoon furfurin oo guudkeedu u duuban yahay dee markaasi waa caadi dhib male biyihii dusha bay kaga shubaysaa haday biyuhu ay gaadhayaan madaxii eh, sidoo kale cidiyaha waa inuu maydhaa labada dhegood duleelkooda waa inuu maydhaa eh, waxaasoo dhan eh, waa inuu maydhaa oo kor iyo hoosba jirhkiis waa inuu maaragtay biyihii wada gaadhsiiyaa tin iyo jidhba waayahay haddii qayb ka mida ah jidhkiisu ka tago dee maydhigiisii ma asaxayo waa inuu iska hubiyaa Eh, madmadadii luqluqashadii sandaarsigii halkan waajib ma aha markii aan nidhi jidhkao dhan ayaa la maydhaya laga fahmi maayo inay waajib ku noqon inuu luqluqdo ama uu sandaarsi la yimaado markuu maydhanayo maya waa sunno siday weysida sunno u ahaayeen unbay halkanna sunno ugu noqonayaan wa akmaluhu maydhi eh, ka u kaamilsan isaalat alqadari wasakhdii in la zuuliyo weeye uma dabeetana alwuduu'u in la weysaysto weeye wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay yu'ahiru uu dib buu dhigayaa hasla qadamayhi labadiisa cagood maydhigooda uma dabeetana tacahudu macaatifihi laalaabyadiisii inuu faajofaajoodo oo uu hubiyo biyihii inay gaadheen faajofaajoodka waxaan uga jeednaa biyihii inuu hubiyo inay gaadheen laalaabyada jidhka uma dabeetana yufiidu lmaaa biyihii ayuu ku shubaya calaa ra'sii madaxiisa wa faruhu gelgelinayaa madaxiisa uma dabeetana shiqihi اlayman dhankiisa midig ayuu biyihii ku shubayaa shiqihii waxay ku cadfan tahay ra'sihi yani yufiidu اlmaa calaa shiqihi اlayman yani dhinaciisii ama dhankiisii midig ayuu biyihii ku shubaya markuu madaxii u maydho kadib uma dabeetana alaysari dhankii bidix ayuu biyihii ku shubayaa wayudalliku wuuna marmarinayaa oo gacantiisa ayuu marmarinaya jidhka wayualliu uuna saddex saddexaynaya maydhigoo saddex jeer ayuu maydhanayaa oo biyo isku shubaya maydhiga akmalkiisa ayuu mualifkan ku tilmaamayaa waxa weeyaan bu uhi marka koobaad inuu zuuliyo wasakda saan hore usoo tilmaanay akmalku isku dhex jiraa waajibkii iyo sunihii sunantii ba ku dhex jirta marka lu lehay akmal waa siduu nabig alay sl slam u maydhan jiray inuu qofku marka horta wasakhdii iska zuuliyo oo wixii qurun ahaa iyo wasakh ahaa inuu jidhkiisa ka zuuliy hadduu u baado inuu isjaysto eh, haddii uu mani eh, maalan jidhkiisu ku yaalay inuu manidii iska iska daahiriyo o iska iska maydho daahir weeya ayado lakiin wasakda iska zuuliyo eh, dabeetana uu weyse qaato weyse qaad dhammaystiran weyse qaato intuusan maydhiga bilaabeen sunanta maydhiga ayay ka mid tahay nabig ala slam uu samayn jiray qowl baa wuxuu leeyahay dib buu u dhigayaa labada cagood maydhigooda oo inta kale weysaysanaya laakiin labada cagood markuu maydhiga dhammeeyo ayuu maydhayaa maxaa yeele axaadiista ama riwaayaadka qaar ayaa sidaa tilmaamaya laakiin labadaa midkuu sameeyaba haddii uu marka hore weyse qaadka dhammaystiro dabeetana uu maydho ama markii uu eh, maydho kadib uu weyse qaato ama uu weysadii qayb horraysiiyo qaybna uu dambaysiyo cagihiinatana dib u dhiga markuu maydho kadib intaba sunnadii u ku xasilaysaa laakiin waxaa laga hadlayaa un sida afdalka waxaa weeye in uu israaciyo weysadii uusan kala reebin oo uu ka horraysiiyo maydhigii dabeetana maydhigii uu ku xijisiiyo taasa afdala dabeetana markii uu weyse qaato in uu tacahud ku sameeyo meelaha jidhkiisa laalaabyada ah tacahud waxa wey faajifaajood inuu hubiyo oo dee si gooniya ah u daryeelo meelaha jirkiisa lalaaba sida kilkilaha oo kale iyo haddii jirki calooshiisa maalan lalaabiye leedahay iyo dhagaha iyo xudunta iyo eh, xusullada iyo meelaha lagu kalaamaan meelahaas eh, eh, jirkiisa lalaabyada ah waa inuu iska hubiyaa biyihii inay gaadheen oo si fiican dee u hubiyaa oo meelahaasi uu maaragtay intuu biyaha gacanta ku qaado uu meelahaasi maarata lalaabyada ah sida dhagaha lalaabyada oo kale iyo aloosha laalaabiyadeeda iyo xudunta oo kale inuu biyihii gaadhsiiyo weyaan sidaasaa kalsooni ku abuuraysa qofka inuu biyihii jidhka wada gaadhsiiyo dabeetana biyihii ayuu ku shubayaa madaxiisa farihiin uu gelgelinayaa dabeetana wuxuu maydhayaa dhanka midig xagga hore dabeetana dhanka midig xagga dambe dabeetana dhanka bidix xagga hore dabeetana dhanka bidix xagga dambe sidaas ayuu maydhigii ku dhammaystirmay oo maydhigii koobaad waxaa sunno ah inuu mar labaad iyo mar saddexaadba uu sidaa u maydho oo uu maaragtay kusoo celceliyo maydhigii waa sunno yualliu markuu leey taas macnaheed inuu maydhigii kusoo celceliyo oo saddex jeer u maydho sida weysadaba loo tasliitinaya iyo sunnatan u noqonaysaa wayudalliku wuxuu oga jeedaa inuu gacantii marmariyo waa sunno haddii qasabadii iska hoos istaago ama majaroorkii oo waxa weye biyihii jirkiisa ay ku dhacaan jirkiisa o dhan camimaan ama uu iska dhex galo barkad biyo ah ama ceelkii ama webigii u dhex galo asagoo jidhkiisa mari dabeetna ka soo baxo dee maydhigiisu u ansaxaya laakiin waa sunno inuu jidhkii marmariyo maxaa yaele culamada qaar ayaa arrinkaa ka dhigaya waajib marka khuruujan min alkhilaaf iyadoo khilaafkaan ka baxayno ayuu arrinkaasi noqonayaa sunno maxaa yaele qaacidada fiqiga waxay leedahay alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab in khilaafka laga baxo waa sunno wa tutbicu gabadhii way raacsiinaysaa lixaydin xayd waxay raacsiinaysaa aarahu raadkiisii miskan miski bay raacsiinaysaa wailaa haddii kale oy miski ayna haysanin fa naxwo wa la mid ah gabadhii markii ay waxa weeye xaydkii ka maydhanayso ayada waxaa dheeraad u ah intaan soo tilmaamaynay markay maydhigii dhammaystirto ayay karin yar oo mara ah oy miski marisay ayay raacsiinaysaa raadkii dhiig farjigeeda ayay gelinaysaa si ay meshii u maaragtay u nadiifiso eh, yani qarmuumkii dhiigu ku reebaya oga reebto eh, taasina nabiga alayh slat slaam ayay ka sugnaatay oo haweeney ayaa nabiga u timaada alayhi salaatu wasalam waxay weydiisay xaydka qaabkay oga maydhanayso markaasa nabig wuxu ui alah slam waxaad qaadataa karin yaroo miski ahoo isku daahiri khudii firsata min miskin fatadaharii baha buui markaasa waxay tir ya rasul la sn isku daahiriyaa nabig wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam subxaan allah nabigu wuu xushoodo maradiibuu isku asturay macnaa wuu diiday inuu isu tilmaamo tafaasiil bay doonaysay gabadhan nabigana alayh sla slam tafaasiisha inuu galo uu ka afhaysta uu ka xishooday dabeetana caaishaa arrintii eh, xaliso waxay tidhi gabadhii ba u tilmaanto waxay tidhi la raaraac dhiigga la raaraaco halkaas mari miski oo nabig alay slam kuu tilmaamay haddii marka gabadhi ay weyday miski waxaa meeshii geli kara waxaan miski ahayn oo udgoon ayaa meeshii lagu eh, nadiifin karaa ama xataa dhoobo xataa haddii ay weydo wax udgoonba dhoobo ayay isticmaali kartaa hadday dhoobo weydo biyahay ku nadiifin kartaa biyahaasa ku filan shaygan shay waajiba ma ahee waa un sunno walaa yusanu lama sunneeyo tadiiduhu in la cusboonaysiiyo maydhigii bikhilaafi lwuduu weysada cagsigeeda arrinkaasi weysada ayuu lid ku yahay bimacnaa qofkii mar hadduu maydho janaabo ka maydho inuu cusboonaysiiyo maydhigiisii oo salaadii kale markay timaado haddana dhaho mar labaad baan maydhigii cusboonaysiinaya sunno maaha maxayna mashaqo arrinkaa ku sugan oo way dhib badan tahay markasta qofki oo tadiidiyo maydhigii nabigan alayhi slam kama so laakiin taas waxay ka duwan tahay weysadii weysada waa sunno in la tajdiidiyo oo la cusboonaysiiyo haddii qofkii uu weysadii hore uu salaad ku tukaday maalan qofkii uu weysaysto salaadii duhur buu tukaday dabeetana asagoo sidii weyse qaba ayay salaaddii casr soo gashay Eh, waxaa sunno ah inuu mar labaad weysaysto oo weysadii cusboonaysiiyo marba hadduu hore salaad ku tukaday eh, inuu mar labaad salaada dambe u weysaystaa sunnaha wayusanu waxaa la sunneeyaa anlaa yanqusa maau lwuduu biyihii weysada inaysan ka naaqusin inay ka yaraanin can muddin mud inaysan ka yaraanin wاlgusli eh, wamaau lgusli biyihii maydhigana inay ka yaraanin can saacin saacinaysa ka yaraanin walaa xadda lahu xadna ma leh waxaa sunnuhu ku leeyahy mualifku biyaha weysadu inaysan ka yaraanin mud mudku waxaa weeye labadaada sacab oo la isku daray kafayn qadra kafayni muctadilayn hal mar oo kafaynkaa biyaha lasoo daro ayaa mud la yidhahdaa marka biyuhu lagu weysaysan inta aynan ka yaraanin ayaa sunno ah saacuna waxa wey arbacata amdaad labadaada kaf ama labadaada cukur oo saa laiskugu qabtay oo biyo ah oo afar jeer ah la soo qaaday ayaa saacina uu noqonayaa marka biyaha lagu maydhanayana inayna saac ka yaraanin baa sunno ah biyaha lagu weysasanayana inay mud ka yaraanin laakiin xad ma leh oo intaa waana laga badin karaa waana laga yaran kara lakin arrinkaasi waa uun sunnadii baan tilmaamaynaa qofka hadduu bahdo inta inuu ka badiyo ama uu ka yareeyo oo jidhkiisu yaryahay oo biyaha uu qaadanaya jidhkiisu markuu maydhanaya yihiin biyo aad u yar oo saaciiba ka yar dee dhib male laakiin arrinkaasi waa sunnadii nabig alayh salaam sida saxiix muslim ku sugan nabig alayh salaam waxaa u maydhi jiray saac waxaan u weysayn jiray mud nabiga biyaha aad buu u tashiili jiray sida inaga biyaha u israafna maanta biyaha khaasatan biyaha qasabada oo kale ee laiska shubay oo qasabadii iska soconayso xataa qofkii wejiga markuu u qaado qasabadii xidhi maaye intuu wejiga meedhay biyuhu qubanayaan israaf baa halkaa ku jira khaasatan haddii israafkaasi uu yahay masjidka dee xaaraan inuu noqdaaba halisa biyaha masjidka ilaadu meligeeda waa waqaf waman bihi qofka ku sugan yahay najusunijaas yaksiluhu wuu maydhayaa nijaastii uma dabeetana yaktasilu wuu maydhanayaa walaa takfi kuma fillo lahumaa maydhigii iyo nijaas yani maydhigii iyo nijaasadiiba haslatun hal maydhi kuma fillo wakadaa saasoo kale filwuduu'i weysadii qultu waxaan alasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye takfiihi way ku filan tahay hal qaslo maydhigii iyo nijaasadii zuulinteedii bay ugu filan tahay ama weysadii iyo nijaasadii zuulinteedi bay ugu filan tahay wallahu aclam qofkii maydha isagoo jidhkiisa nijaaso ku taalo wuxuu ku leeyahay qowlkaa hore ee raafici uu qariray wuxuu u baahnaanayaa marka hore inuu nijaasadii zuuliyo e dabeetana u oh maydho laakiin hadduu hal mar uu xubintii ay e nijaasada ku taala maydho kuma fillo maydhigaasi nijaasadii zuulinteedii iyo maydhigii waa inuu kala qaadaa maxaa maqsuudkoodu kala duwan yahay buu leeyahay waa saasoo kale haddii maalan gacanta ay kaga taallo oo uu hal mar maydho isagoo u niyeysanaya inuu kor yeelo isla markaa nijaasadii inuu zuuliye rabaa dee kuma filo waa inu marka hor nijaasada iska maydhaa dabeetana oo xubintii uu maaragtay uu maydhaa wey waayahay laakiin imaam nawowiga ka daba yimido wuxuu idhi eh, sida asaxa ah hal maydhi baa ku filan eh, maydhigii iyo nijaasadii zuulinteedii ama weysadii iyo nijaasadii zuulinteedii haddii nijaasadu nijaasa xugmi ay tahay oo aan la arkaynin oo de meeshii lagu hubo laakiin haddii nijaase cayni ay tahay oo biyihii nijaasaynaysa de markaasi laa shaka in loo baanaanayo in nijaasad eh, marka hore la zuuliyada beetana eh, waxaa weeye la maydho waman iqtasala qofkii u maydha lijanaabatin janaabe iyo wa jumcatin iyo jumco xasalaa labada way u xasilayaan aw amase liaxadihimaa midkood ayuu u maydhay xasala faqadkaa oo keli ah ayuunbaa u xasilaya qultu waxaan idhi walow axdaa haddii uu xada qofkii ka yimaado uma dabeetana oo ka jabto uma dabeetana ajnaba uu janaaboodo ow amase cagsuhu kaa cagsigiisoo ah inuu marka hore janaabo qofkii ay ku dhacdo oo janaaboodo dabeetana asagoo weyse qaba dabeetana weysadii ka jabto ama labadaba isku mar ay ku dhacaan xadadkii iyo janaabadii kafal guslu maydhi ayaa ku filan cala almadhabi madhabkii haddaan qabanno wallahu aclam labadan masalo way isu dhow yihiin xagga xukumka iyo xagga tacliilkaba masalada koowaad waxaa weeye qofkii inuu u maydho janaabo iyo jumco qofkan janaabana wuu qabaa maalin jumca wuxuu rabaa inuu maydho hal maydhi oo u niyeystay janaabadii inuu xadadkii kor yeelo isla markaa sunnihii maydhigii jumcaha labadaba way u xasilayaan hadduu labadaba u niyeysto way u xasilayaan haddii uu mid ahaan u niyeystana midkii uu niyeystay ma u xasilaya hadduu u niyeysto halkaa maydhi inuu janaabadii ku kor yeelo isla markaa sunnadii jumcada inuu u xasisho labadii buu helaya wainamaa likulli imri'in maa nawaa midda kale qaacidada waxay tahay ida ijtamaca amraani min jinsin waaxid walam yakhtalif maqsuuduhumaa dakhala axaduhumaa fi laakhari haaliban haddii laba arrimood ay kulmaan oo isku jinsi ah oo maqsuudkooduna iskhilaafin midkood midka kale ayuu gudagelaya hadda maydhigan janaabada iyo maydhigan jumcaha waa hal jinsi labada waa isku maydhi maqsuudkoodana isma khilaafsan labadoo dahaarona loga jeedaa marka midkood midka kale ayuu gudagelayaa oo haddii uu maaragtay labadiibu niyeysto waa u xasanay lakin haduu mid ahaa niyeysto midka uu niyeystay ayuunbaa u xasanaya masalada labaadna waxaa weeye haddii qofkii janaabada qabay uu muxdit yahay ama xadadku ha horeeyo oo janaabada ha dambayso ama janaabada ha horeyso oo xadadku ha dambeeyo ama isku marba ha xasilaan ee waxaa weeye oo uu yani maydhiga uu maydhanayo u niyeysto janaabadii inuu ku koryeelo xadadkii weyne iyo xadadkii yaraaba wuu ku filaanaya maydhigaasaa ku filaanaya weyse kale u baahan maayo hadduu qofkii muxdidka ahaa xadad weyn oo maalan janaabada qabay isla markaana weyse qabin oo u baahdo inuu maydhow maydhigaasi uu ku filaanayaa janaabadii koryeelitaankeedii weysadiiba waa qaacidadii haddaan soo sheegayno ida اجtamaca amraani min jinsi waaxidi walam yakhtalif maqsuuduhuma dakhala axaduhuma fi اlaakhari haaliban laba arrimood hadday kulmaan oo isku jinsi ah isku nooc ah oo maqsuudkooduna uun iskhilaafin midkood midka kale ayuu gudagelayaa hadda weysada xadid yar baa laga weyse qaadanaya janaabadana xadadkii weynaa marka xadadkii yaraa wuxuu hoosgelayaa xajadkii weynaa ama dahaaradii yar wuxu hoosgelaysa dahaaradii weynayd oo sidaas ayay labaduba ugu xasilayaan tan way ka duwantahay masalada horeo ama ha niyeysto weysadii ama yuusan niyeysan xataa hadduusan niyeysan weysadii oo janaabada u niyeysto weysadii way ugu xasilaysaa baabu nijaasati nijaasada ayuu baab yahay nijaasadu waxa weeye maqsadkii saddexaad ee maqaasida dahaarada hore waxaan soo sheegnay maqaasid dahaarada in afar yihiin weysada iyo maydhiga iyo izaala nijaasa iyo tayamum eh, laba horey bay noo soo dhaafeen waa weysadii iyo iyo maydhigii kanna waa kii saddexaad ee maqaasid dahaarada ka mid aha haddaba nijaasada waxaa laga hadli doonaa eh, baabkeeda xaqiiqada nijaasada afar shay arrinka koowaad waxa wey xaqiiqada nijaasada arrinka labaadna waxa weeye alacyaani najisa ah, cayaanta najiska ah waxyaabaha nijaasada ah ee caynteedu ay najis tahay arrinka saddexaadna waxa weeye wixii acyaanta najiska ah daahiroobi kara ama daahir noqon kara arrinka afraadna waxa wey anwaacda nijaasaadka iyo kayfiyada loo zuulinaya mid kasta nijaasada laba siyaaboodba waa lagu tacriifiyaa tacriif bilxad iyo tacriif bilcad tacriif bilxad waxaa loga jeedaa in tacriifkii qeexitaankai caadiga ah ee xadkaa lagu tacriifiyo bilcadna waa in la tiriyo anwaacda nijaasada waa siduu mualifka hadda uu sameeyey oo wuu tiriyey xaqiiqadeeda marka waxay noqonaysaa nijaasada mustaqdarun yamnacu min صixati الصalaati xayu laa murakhis waa shay la qurunsado oo salaadda asixitaankeedii diidaya isla markaa haddii aysan jirin wax rukso ahoo qofkii u ruksaynaysa salaaddii hadduu waayo waxuu nijaasadaas kaga zuuliyaba de markaas uu iska tukanaya salaaddii lidaruura marka markii la yidhi yamnacu min sixati salaat waxaa kaa baxay mustaqdarkii wixii la qurunsanayay laakiin salaadda asixitaankeeda aan diidayn sida maalan oo kale candhuuftii iyo xaakadii iyo duufkii wix la midka waxyaabaha waa la qurunsadaa laakiin nijaasaad maaha maxaa yeele wax salaadda ee asixitaankeeda diidaya ma aha tacriif kaloo dheerna wuu jiraa laakiin tacriifkaasaa nagu filan mualifku marka qaabkaas muuna ku tacriifinine wuxuu ku tacriifiyey bilcaddi tirin wuxuu idhi hiya nijaasadii waxaa weeye kullu muskirin wax kasta oo maandooriye ah maaicin oo dareero ah wa kalbin aygii weeye wa khinziirin wa farcihimaa iyo labadaa wixii ka farcama iyo wamaytati hayr اaadamiy aadami iyo wasamaki iyo kalluunkii iyo waljaraadi ayaxii wixii maytadooda aan ahayn saddexdaa maytadooda waxaan ahayn ama baktigooda waxaan ahayn weeye nijaasadii wa damin weeye nijaasadii wa qayxin iyo malaxdii iyo waqayin mantagii wa rawthin digadii wa bawlin kaadidii wa madyin iyo madyigii wa wadyin iyo wadyigii wakadaa saasoo kale maniyu hayri اlaadamiy minida wixii aan aadami ahayn fil asaxi wejka asaxnimada badan haddaaban qabano qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay alasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye طahaaraةu maniyi hayri اlkalbi wاlkhinziiri wa farci axadihima inay daahir tahay manida wixii aan ahayn ay iyo doofaar iyo labadooda iyo midkood faraciisa wixii aan ahayn minadiisu inay daahir tahay ayaa asax ah wallahu aclam hiya wuxuu ihi mualifku nijaasadii waxaa weeye kullu muskirin maandooriye kasta oo maayacin dareeraya maandooriye hadduu yahay wax dareeraya wuxuu noqonayaa najis khamrigiibaa soo gelaya oo khamriga najis buu noqonayaa wax kastoo maandooriyo dareeriya sida alcoholka waxaan naraano alcohol waxa weeyaan waa najis baalkan hadda cadarka laga sameeyay barfuumada iyo waxyaaba badan buu soo galaa waxa weeye waa maandooriye wey waa maandooriye ah wuxuu noqonayaa najis waaya ilan kullu muskirin khamr buu nabig alay slam kullu khamrin xaraam waxaana taa daliil u ahaa in maandooriye kasta uu najis noqonayo oo dareero ah qowlka ilahi uhi ya ayuha aladiina aamanu inama alkhamr wاlmaysir wاlansaab wاlazlaamu rijsun khamrigii iyo waxyaabaha lagu cadfay ee qamaarkii iyo asnaamtii ilahi wuxuu hi rijsun waa rijsi rijsiguna fi sharci wuxuu ku yahay najiskii marka waxaa kaa baxay khamrigii mooyaane wixii kalaa kaa baxay oo qamaarkii iyo asnaamtii ah bilijmac bay ku baxeen laakiin khamrigii wax ka bixinaya ma jir nijaasadii arrinkaas ayay culimmada badankood qabaan afarta madhaboodba arrinkaas way qabaan inay khamrigu uu najis yahay waa qowl jumhuur culama ijmacna waa la soo naqliyeyba waayahay marka la yidhi maayicin waxaa kaa baxay maandooriyihii aan dareerayn sida xashiishadii oo kale ayadoo nijaas ma noqonayso ama heroweynkii iyo wixii la midkaa ah. waayahay aygii saasoo kale waa najis doofaarkiina waa najis labada wixii ka farcamana waa najis eygii inuu najaas yahay waxaa daliil ah xadiidkii nebigu ui sala allah alay wasalam tahuur inaa axadukum idaa walaga fiihi kalban yaqsilahu sabca maraatin ilahuna fi turaab nabigu wuxuu faray eyga haddii uu weelka afka geliyo oo dhareer uu yani u gaadhsiiyo in laga maydho toddoba jeer oo mid ahaan ay tahay ciid marka maadaama dhareerkiisii uu najis yahay dhareerkun uu yahay wixii jidhkiisa ugu nadiifsanaa jirkiisa kalena min baabi awlaa hilibkiisii iyo dhiiggiisii iyo kaadiisa haradiisii inuu nijaas yahay min baabi awlaa marka aygu waa najisul cayn cayntiisa nijaasa xataa hadduu cagta geliyo weelkii waxa weeyaan waa wuu nijaasaynaya doofaarkiina waa la mid maxaa yidhasaa ka basiixuno ayga ilan xaalaad bay bannaan tahay in la yeesho laakiin doofaarka sinaba looma yeelan karo marka aayaddiina waa ka ahayd aw laxmu khinziirin fa inahu rijsun hmm. rijs ilahay ku tilmaamay dooaarki labada wixii ka farcama eygii iyo doofaarkii asna najis buu noqonayaa ama ayagoo haska dhalaan ama xayawaan kale oo daahir ah sida ridi oo kale iyo eygii haddii xayawaan iska dhalaan xayawaankaasi najis buu noqonayaa labadii dhalay midkii najiska ayuu nijaasadii ku raacaya waayahay baktigiina waa najis markii laga reebo saddex baktigood oo aadamigii iyo kalluunkii iyo ayaxii ah kuwa baktigoodu ama meydkoodu waa daahir laakiin xayawaanaadka kale oo idil baktigiisu waxa weeye najis weeye baktigu ama maytadu waxaa weeye maa maata bikayri dakaatin sharciya waa wixii xayawaankii dhinta asagoon gowrac sharci ah marin ayaa la yidhaahdaa ama iskii u dhintay yani xadfa anfi yani iskiibu u dhintay lamaba gowracinba ama gawrac aan harci ahayn baa la mariyay maala hadduu majuusiga xataa uu gowraco gaal aan kitaabi ahayn hadduu gowraco dee bakti buu noqonaya ila gawraciisa lama ictibaariy ama ilmo yar uu gowraco ama qof waalan uu gowraco ila akhiri ama eh, gawricii sharciga eh, la rabay aan shuruuddiisi usan oofsan eh, marka xayawaanaadkii kale oo dhan baktigoodu najis weeye maxaa yeele ilaahay qur-aanka wuxuu noogu sheegay inuu naga xaaraameeyey baktigii marka waxa loo xaaraameynaya cilladu waxa weeyaan waa nijaasadeeda waxaa laga soo reebaya un aadamigii maytadiisu waa daahir maxaa yeel ilahi subxana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qur-aanka inuu karaameeyey bani aadamka walaqad karamna bani aadam takriimkaasaa wuxuu keensanayaa inaan baktigiisii ama meytadiisii lagu xukminin nijaaso marka bani aadamku ama muslim ahaada ama gaal ahaade meytadiisu waa daahir amaa qowlka ilahi uu yihi inama almushrikuuna najasun gaaladu waa nijaas waxaa looga jeedaa nijaasat alictiqaad eh nijaasat badan loogama jeedo yani ayaga cayntooda nijaasa logama jeeda waa loga jeeda ictiqaadkooda ayaa nijaasa waaya kalluunkii ayaxiin waa kii xadiid kuso arooreen uxilad lana maytatani wadamaan asamaku waljaraad walkabid waaltixaal nabig wuxu uri alayh slam laba meyto iyo laba dhig ayaa loo xalaaleeyey kalluunkii iyo ayaxi labada dhigna waxa weeyaan kabidkii iyo beerkii iyo beeryarta marka kalluunka iyo iyo waxaa weeye iyo ayaxi meydkoodu waa yani daahir wey waa la cuni karaa dhiiggii asna waa nijaas maxaa yeel ilahay qur-aanka wuxuu ku sheegay inuu xaaraan yahay xurimat calaykum almaytatu waddam nabiga alay slam wuxuu kii gabadha ku yidhi iqsirii canki dama wasalli dhiigga iska maydh waa dhiiggii iyo xaydka marka dhiiggii kalena waa un la mido waxaa weeye dhiig waa nijaas gebi ahaanba malaxdiina waa nijaas ayadna mantagiina waa nijaas waaya xataa hadduusan mantagu isbedelin uusan doorsoogin marba haduu caloosha ka soo baxo najis ayuu noqonayaa maxaa yeele waa fadlo mustaxiil aho yani caloosha isku bedeshay sida kaadidii unbuu la xugum noqonaya digadiina waa nijaas ama saaladii xoolaha maxaa yele nabig ala sl markii loo keenay laba dhagax inuu ku isjeysto ayuu yidhi dhagax kale halii keeno markaas saxaabiga wuxuu u keenay digo markaasuu nabig alay slam digadii iska tuuray wuxuu hi hada rigsun waa najis bu sida saxiixayn ku sugan kaadidiina waa la mid ayadna waa nijaas ama kaadida bini aadamka ha ahaato ama kaadida xoolaha ha ahaato waxaa nabig alayh sala slam wuxuu yidhi labadii nin ee qabriga lagu cadaabay ama axaduhuma fa kaana laa yastanzihu min albowl midkood kaadida mun iska dhowri jirin buui marka kaadidao dhan waa nijaas xataa geela iyo loda iyo ariga iyo kaadidooda waxa wey ayaguna waa nijaaso cala almadhab waxaa nijaas ayadna madyigii iyo wejigii iyo manida ee xayawaanaadka aan aadamiga ahayn buuri madyigu waxa weeye waa biyo cad oo jilicsan oo qofkii ka soo baxaya shahwo daciif ah markii uu dareemo marka waxay ka duwan tahay maniga oo ifaadkii manida aan tilmaamayn male ayadu qofka waxa laga yaba inay ka timaado asagoon dareeminba kuma macaansanay yani marka ka imaanayso saa darteed madigu manigu waxay kula duwan yihiin manigu waa aahir madiguna waa nijaas eh, maxaa yele nabig alayh slam wuxuu faray ali bn abi aalib inuu iska maydho madigi inuu iska maydho ayuu nabig alay slam faray wediguna saasoo kale waxaa wey waa biyo cado eh, adag oo qofka ka soo baxaya markii uu kaajo kadib ama ah, markii uu shay culus qahdo ayaguna waa najis manida aadamiga waxaan ahayn waa najis buu yidhi aadamiga manidiisa umaa daahira laakiin xayawaanaad kale manidoodu waa nijaas laakiin imaam nawowi halkaa ka daba yimid wuxuu yihi qultu alaصaxu طahaaraةu maniyi hayr اlkalbi wاlkhinzir wfarci axadima yacni markii laga tago eyga iyo doofaarka manidooda iyo wixii iga ka farcamay xayawaanaadka kaloo idil manidoodu waa daahir maxaa yeelay waxa weeye aslu xayawaanin aahir xayawaan aahir asalkii wey maadaama xayawaankanba uu aahir yahay de asalkiisuna waa aahir sidaan bini aadamka u nidhi waxa weye mardiisu waa asalkiisi marka bini aadamkii maadaama uu aahir yahay asalkiisi inuu aahir yahay ayaa ka laazimaysa saa darteed caaisha radi allahu tacaala canha waxay axaadiidu ku tilmaantay inay nabiga alay slam maridiisa ay ciddida kaga hooli jirtay ama ay kaga xoqi jirtay marada iyadoo engegan xadiidka ku sugan saxiixaynka marka taa waxaa laga qaatay inaysan manidu nijaas ahayn maxaa yel hadi nijaas ahaan lahed waxay u baahnaan lahayd in biyo lagu maydho ee ciddida laguma hooleen ama laguma xoqeen nabig alay slam waxay tihi marada intaan manida kaga xoqo ciddadayda ayuu ku tukan jiray yusalli fiih waaya marka xayawaanaadka daahirkana bini aadanka umay la mid yihiinoo ayaguna manidoodu waa daahir walabanu maa laa yu'kalu wixii aan la cunaynin caanihiisu hayr alaadamiyi oon aadami ahayn asna waa nijaas yacni xayawaanka aan la cunin caanihiisu waa nijaas sida caanaha dameeraha oo kale ilan dameerihii waa xaraan in la cuno caanahooduna waa nijaas sida dhiiggooda buu nijaasu yahay ayay caanahooda ina nijaas noqon lakin xayawaankii la cunayay ee caanihiisu waa daahir sida faraska oo kale ilan faraska waa bannaanta in la cuno caanihiisuna waa daahir wاljuزء اlmunfasilu wاljuزءu qaybtii ama cadkii almunfasilu ee ka soocmayey min alxayi xayawaankii noolaa ka maytatihi baktigiisa un buu la mid yahay ilaa shacra alma'kuuli xayawaankii la cunayey dhogortiisa mooyaane oo fa daahirun kaasi waa daahir xayawaanka nool haddii laga jaro cad ama xubin laga jaro xubinta ama cadkaa laga jaray wuxuu la xugum noqonayaa baktiga xayawaanka hadduu baktigiisu daahir yahay cadkaa laga jara ama xubintaa laga jarana waa daahir haddii baktigiisuu nijaas yahayna xubintaa laga jarana waa nijaas hadda maalan kalluunka isagoo nool haddii wax laga jaro baktigiisii unuu la mid yahay waxaasoo de waa daahir ilan baktigiisuba daahir buu ahaa sidoo kale ayax ama bini aadamkii haddii xubin wax laga jaro daahir buu noqonaya laakiin xayawaanaadka kale aan saddexda ahayn maadaama baktigooda buu nijaas yahay wixii laga jarana waa nijaas oo bakti buu noqonaya maalan geelii baa kurus laga jaray ama idihiibaa badhidii laga jaray badhidaas ama kuruskaasi xayawaanka asagoo nool laga jaray waa nijaas muxuu nabigu yidhi alayhi الsalaatu wasalaam maa quطca min albahimati wahiya xayatun fahuwa meyit bahimadii wixii laga jaray iyadoo nool waa bakti macnaha baktigiisa unuu la mid yahay waxaa laga soo reebayaa arrinkaas xayawaanka la cuno hilibkiisa ee hilibkiisu xalaasha yahay dhawartiisa isagoo nool haddii laga jaro dhawarti ama markii la gowraco kadib dhawartii laga guro waxaa weeye waa dhawartaasi waa daahir culamadu isku waafaqsan yahay arrinkaas bilijmac wey maxaa ilahi arrinta unu galadaysto wuxuu ilahi yidhi wamin aswaarka wabaariya waashcaari aaaatan wamataan ilaa xiin macnaha xayawaanaadka nimcolida ah ee dhawarteeda iyo tinteedaba waxaad ka samaysanaysaan buu ilaah yidhi alaab iyo waxyaabo aad adeegsanaysaan sida guryaha de dhawarta laga sameeyo oo kale ayuu ilahay nagu galladaystay oo arrinkaas ku tilmaamay in shay nimco ilahay nagu galladaystay ay tahay laakiin haddii laga jaro xayawaanka baktiyey dhawartii laga gooyo dee najis buu noqonayaa oo baktigaa unbuu la xugum noqonaya walaysat alcalaqatu xinjirkii ma ahaanin waalmudqatu iyo cadkii iyo waruduubat lfarji farjiga qoyaankiisa binajisi nijaas ma ahaa fi lasaxi qowlka asaxnimadaan wejka asaxnimadan haddaan qabanno xinjirku waxa weeye dhiig fadhiyo weeye mudqaduna waa xinjirtii oo waslad yar ama cad yar oo hiliba noqotay mudqa waxaa lagu tilmaama waa wax yaroo afka la gelin karo waa sida luqmadii o kale mudqada waxa weya cad afka la geliyo ayaa mudqa la yidhahdaa marka waa wax yaroo afka la gelin karo haddii xinjirka isku bedelo waa waxaan bini aadanka laga abuuray manida waxay isku bedelaysaa calaq calaqadiina waxay isku bedelaysaa mudqa ilahay qur-aanka nagu tilmaamay marka calaqadaas xayawaankan waa saas bini adanka lm xayawaanaadku dhan waa saas marka la abuurayo maraaxishaasay maraan marka calaqadii xinjirkii iyo mudqadii iyo eh, farjiga qoyaankiisa intaa midna nijaas mahu mualifku yidhi amaa calaqada iyo mudqadu labadaba waxaa weeye binaad xayawaankan daahirka ah ama bini aadan ha ahaado ama xayawaan kaloo daahir ha ahaado sida eh, waxa weye arigii iyo geeli iyo lodii waxa weye ay asal u yihiino marka iyagona daahir bay noqonayaan amaa farjiga haweeneyda ama xayawaanaadka daahirka ah farjigooda qoyaanka uu leeyahay iyagona eh, waxa weye waa daahir oo sababtu ah waxay la mid yihiinuun dee dhididkii uma lamid yihiin markaa nijaas ma aha farjiga qoyaankiisu sidaas asax marku dhaho waad garanaysaa wej kale ka soo horjeedo dhahay waa nijaas intaaba walaa yahuru ma daahir noqonayo najisulcayni shayga cayntiisu ay nijaasta tahay ilaa khamrun khamro mooyaane khamradaasoo takhalalat khalowday oo khal noqotay wakadaa saasoo kale nuqilat haddii laga raro khamradii min shamsin cadceed ilaa dilin hadh loo raro wa cagsihii ama arrinka cagsigiisao harkii laga raro cadceed loo raro fil asaxi si asaxoo ayadna khamradii daahir bay noqonaysaa fa in khullilat haddii lagu khaleeyo khal lagaga dhigo khamradii biarxi shayin shay ku tuuritaankii falaa ma daahir noqonayso wajildu najusa bilmowt mualif halkan wuxuu ku tilmaamayaa acyaantii najiska ahaa een soo tilmaanay laba shay unbaa daahir noqota oo labadaas shayna cayntooda iyadoo najis ay tahay ayaa waxay ku noqonayaan daahir bilistiaala istixaaladu waxa weyaan inuu xaalad shayga iska bedelo oo xaalad kale isku bedelo labadaas shayna waxa weeye khamriga iyo jildiga la magdiyey khamrigii hadduu khal noqdo iyo jildigii ama haragii haddii la magdiyo labadaas shay oo acyaan najis ahayd asalkooda ayuunbaa noqonaysa daahir lakiin waxyaabaha kaleo dhan ee acyaanta najiska ahayd marnaba dahaaro ma soo gelayso daahir ma noqonayso khamrigii hadduu khaloobo oo khal isku bedelo daahir buu noqonaya maxaa yeelay cilada khamriga nijaasaynaysa waxay ahayd ama yani taxriimkana keenaysa iskaarka maandooriyaha yani waxaani sharaab buu ahaa cinab ah asalkiisu ama timir ah ama waxyaabaha kale la midkaa ah laga sameeyey Eh, laakiin maadaama uu shidda mutriba uu lahaa ama iskaar uu ku jiray ayuu najisna ahaa xaaraan marka hadday cilladii ka zuusho oo iskaarkii ka baxo ilan khalku iskaar ma lehe marka wuxuu noqonayaa daahir buu noqonayaa lianna alxukma yaduuru maca cillatii wujuudan wacadaman xukumku wuxuu la wareegaa cilladiisa haddii la helo xukumkii cilladiisii xukumkiina waa hadii la waayana dee xukumkii waa midda kale khal oo idil wuxuu soo maraa inta badan inta badan khamri buu soo maraa yacni marka hore khamri buu noqdaa casiirkii dabeetana khal buu isku bedelaa haddii la dhila khamriga haddii uu khal isku bedelo waa nijaas khalba lama hele khal daahira lama hele xaaladda kuwaad waxa weeye khamriga ay daahir noqonaysa haddii ayadu iskeed u khalowdo oo khal noqoto ayadoo waxbaba waxbaba la samayninba iskeed bay khal u noqotay waxaa la mid ah haddii cadceeddii laga soo qaado oo hadh la dhigo khamrigii ama laga qaado hadhkii oo cadceedii la dhigo cidna waxa weyaan haddii ay khal noqoto daahir bay noqonaysaa sidoo kale haddii furka laga qaado oo la laydhiyo waa la mid laakiin haddii wax lagu tuuro maalan waxbaa lagu daray milix baa lagu daray ama basal baa lagu daray ama wax kale lagu tuuray dhexdeeda si waxaas u bedelo ama maaddo kale lagu daray markaas hadday khal isku beddesho waxa weeye waa najis waayo shaygaa lagu dhex tuuray ayaa eh, nijaasoobaya markuu dhaca iyadii dabeetana markay khal isku beddesho ayuu nijaasaynayaa waaya shayga labaad ee eh, waxaa weeye ee eh, ka mid ah acyaantii najiska ah ee daahirka noqonaya bilistixaala istixaalana daahir ku noqonaya waxaa weeye haragii wuxuu idhi wajildun harag ayaa isna daahir noqonaya oo acyaantii najiska ahayd ka mid ahaa haraggaasoo najusa ku nijaasoobay bilmowti geeri ama mowt ku nijaasoobay fayadhuru markaa daahir buu ku noqonayaa bidabqi in la megdiyo waxaa daahir ku noqonaya daahiruhu dusha sare ama int xaggiisa sare wakadaa baainuhu xaggiisa hoosena waa un la mid cala almashhuuri wejka mashhuurnimada badan haddii aan qabanno wadabqu magdintuna waxaa weeye nascu fuduulihi fuduuliljildi jildiga ama haraga fadalaadkiisa iyo dheeraadkiisa iyo wasakdiisa in la zuuliyo weeye bixiriifin shay kulul laa shamsin cadceed maya haddii loo dhigo wa turaabin ciid haddii lagu daadiyo maya oo taasi magdiru noqon mayso walaa yajibu almaau biyana waajib ma aha in la isticmaalo fii anaa'ihi anaa'i dabqi marka la magdinayo harag in biyo la isticmaalo waajib ma aha filasaxi wejka asaxnimadada wlmadbuuhu kii la magdiyey ka awbin maran la mid yahay najisin oo nijaas ah ee haragga nijaasta ah haddii la magdiyo daahir buu noqonaya markuu leeyay mualifku najusa bilmowt wuxuu kaga ixtiraazayaa haragga aan mowdku yani ku nijaasoobin ilan yani neefkii hadduu baktiyo haraggiisii najis buu noqonayaa marka wuxuu baahnana in la magdiyo laakiin neefkii haddii la gowraco de haragiisu waaba aahir aahir oo ila waa la gowracay dakaad sharciyu maray haddii neefkani markuu noolaaba uu najis ahaa oo cayntiisaaba najis ahay sida eygii iyo doofaarkii marka haddii uu dhinto dee haragiisii magdin kuma daahir noqonayo sababtoo ah dee mawdkani nijaaso oma sababine markuu hore markuu noolaa ayuu najis ahaa saa darteed haddii la magdiyey haddaan la magdininba mar leyba waxaa weeye ma daahiroobay marka markuu leeyahy najisa bilmood kaasuu ka ixtiraazaya haddaba haddii haraggii la magdiyo waxaa daahir noqonaya daahirkiisii iyo baainkiisii aahiruhu wa baainuhu daahirku waxa weeye inta yani halkan magdintu ay gaadhayso wey kor iyo hoos ama xagga dhawartan ha noqoto ama xagga hilib xigeynka ah hilibka xigtay ha noqoto inta labadaba daahir buu ka noqonaya baadilkan wuxuu uga jeedaa xagga hoose ee magdintu aysan gaarayn haddii haraggii la jeexi laha oo la kala dilaacin lahaa soo bixi lahayd halkaasi ayadna waxa weeye daahir bay noqonaysaa oo waxa weye khilaaf baa lakin ku jira calalmashhuur waa kuleeyahay kaa khilaaf baa ku yar jira inkastoo khilaafkaasi daciif yahay waaya maxaa yeele nabig alayh sl slaam wuxuu ihi ayuma ihabin dubiqa faqad ahur harag kasta oo la magdiyo waxa weye wuu daahir noqonaya shaatadii maymuuna ama ridii maymuuna nabig ala slam markuu arkay iyadoo bakti ah wuxuu yihi hal akhadtum ihaabaha fadamaqtumuun faintafactum bih haraggeeda maad qaadataan oo maad magdisaan oo maad ku intifaacdaan haddaba magdintiisay bay noqonaysaa magdintu waxay noqonaysaa buu nascu fuduulihi bixiriifin in yani haragga waxyaabaha fadalaadka ah ee la socda in laga gooyo oo laga gooyo bixiriifin shay kulul fuduul haddaba waxaa looga jeedaa hilibka iyo seedaha iyo waxyaabaha dee haragga la socda ee ku dhegan ee ruduubada iyo qoyaanka wata ee urka usoo jiidaya in laga gooyo oo shay kulul loo isticmaalo shaygaa kulul wuxuu noqon karaa geedo ama maadooyin kimikaala ay shay oo waxaa weeye usoo celinaya xaaladiisii dabiiciga ahaa yani haragii usoo celinayo oo urkii ka saaraya inuu qurmo haddii biyo lagu radiyo maalan uusan uraynin ur uusan keenayn waa inuu sidaa noqdaa marka shaygaa kulul ma noqonayu ku leeyahay cadceed haddii loo dhigo oo cadceed lagu qallajiyo haraggii ma noqonayo magdin ma noqonayo sababtoo ah dhowaan haddii biyo lagu radiyo urkii iyo qarmuunkii uu kusoo laabanaya sidoo kale haddii ciid la marmariyo dee ma anfacayso magdin ma noqonayso geeda la yaqaano ayaa lagu magdiyaa cusbadiina waa saasoo kale iyadna magdiin ma noqonayso haddii cusba la marmariyo oo lagu qallajiyo in la isticmaalo biyo marka haragga la magdinayo waajib ma aha maxaa yeele istixaalo isbedelid xaaladii nijaasada ahayd iska bedelaya oo xaalad daahir ayuu isku bedelay istixaalu ku daahiroobayaa eh maydhi ooma baahno marka la magdinayo asnaa dabakh laakiin magdiinta markay dhammaato wuxuu la mid yahay mara nijaasooday mara najis ah ayuu la mid yahayo markaama biyo laga raacinaya laakiin anaa dabqi magdiintu intay socoto looma baahno biyo in la isticmaalo lakiin markii magdiintu ay dhammaato ayaa loo baahnaanayaa in biyo laga raaciyo oo biyo lagu daahiriyo wallahu tacaala aclam wsala allahu wslm cala nabiyina mxamed walxamdu lilahi rabi اlcalamin